subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa subaxnimo arbacaa taariikhdan ay ku beegantahay tahay afarta bisha tobnaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saakii aad barnaamijka ku dhaysan doontaan waxaa ka mid ah deegaanka califooldheere ee gobolka shabeelada dhexe waxay admis sheegtay inay gacanta ku dhigtay isla markaana ay la wareegeen halka ciidamada deegaanka ay sheegayaan in deegaankaasi califoordheere uu saldhig u yahay isla markaana mudooyin badanba ay gacanta ku hayeen laakiin howlgallada ay ka socdaan deegaano ka tirsan gobolkaasi oo hoos yimaada degmada mahadaayo ee gobolka shabeellada dhexe ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya ayaa gudaha u galay saraakiisha ugu sarsaraysa militarigan waxay gaareen deegaanka ciidciidka meel u dhow oo howlgalka uu ka socdo wararkii ugu dambeeyey deegaankaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa shalay ka dhacay doorashooyin iska soo horjeeda iyadoona walaac xoogan laga muujinayo in doorashada madaxtinimada maamulka puntlandba uu khilaaf xoogan hareeyo waxaana laga digayaa in maamulka puntland ay ka dhacdo doorashooyin iska soo horjeeda oo markaasi ah kuwa ugu sarreeya ee madaxtinimada maamulkaasi wararkii ugu dambeeyey xaaladda puntland ayaan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka aduunyada dhammaanteed dhiiga ka socoto abadhigu u qulqulayaa gumaysiguna wuxuu dhimay abadhigu u qulqulayaa gumaysiguna wuxuu dhimay damaca lagu shiday dhalaankii oo haweenkay odayada aan dhaqaaqay oo dhamaca lagu shiday dhalaankii oo haweenkay odayada aan dhaqaaqay oo dhammaaca lagu shiday dhallaankii oo haweenkii udayada aan xaqa waxaa la dhaashayay dhabti kiilahaay kila heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo subax walbo aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho haddaan eegno gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolkaasi waxaa muddooyin ka socday howlgallo culus oo markaasi u dhexeeya militariga soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya iyo maleeshiyada kooxda al-shabaab howlgallada intooda badan waxay ka dhaceen deegaanka ciidciidka lagu magacaabo oo markaasi hoos yimaada degmada mahadaay halkaasi oo la sheegay inay ku sugan yihiin maleeshiyaad al-shabaab ka tirsan oo aada u tiro badan ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in shabaabka halkaasi ku sugan ay yihiin kuwo goodoonsan markaana ciidamada dawladda ay doonayaan in ay gacanta ku dhigaan oo ay nolosha ku qabtaan ciidamada admis oo xalay warqad soo saaray waxa ay sheegeen in deegaanka califooleer oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolkaasi ay gacanta ku dhigeen halka ciidamada deegaanka iyo kuwa militarigaba ay sheegayaan in deegaankaasi uu u yahay saldhig in muddahan ay gacanta ku hayeen suldaan daahir axmed gaabow oo ka mid ah dadka ku sugan deegaanka califooleere ee gobolka shabeellada dhexe markaana macawisleyda hoggaan u ah ayaa kulmiyo ugu waramay qabashada deegaanka cali foolleere kaalinta ay ku leedahay atmis iyo sidoo kale howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka cidciidka bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkan ka salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo inta mataqaanaan dhegeysanaysaiyo iyo intaana dhegeysanayba waxa waayey dhulkaas xeedka jeembilow iyo howlgalaa biryahan ka socday ilaa labaatan maalin muddo ku dhow nimankii nabadiidkaha ah si fudud soo gudbay meel yaroo oo godaday ka sameysteen deegaanada dhexdooda meela geedaaho hawdaho ku taalla eriyadaas xeedka jeembilow la marka howlgallada iyo mataqaana ciidamada ammaanka milatariga iyo kuwa deegaanku mahaasay beryahanba howlgalla ka wadeen haddana madaxdii mataqaana ciidamada ugu sarraysaa joogto taliyihii lugta iyo mataqaana taliya qaybta labaataniyo toddobaad iyo saraakiisha ciidamada iyo deegaanka ciidamadii macaawisayda dhammaantood halkaasay ka wada howlgelayaan anagoo dhaqankeena waa joognaa mataqaanaa arrintuna sidaasay socotaa meel fiicanayna mare wararka waxay sheegayaan in shalay ciidamada militariga gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ay gudaha u galeen deegaanka ciidciidka marka shabaabkii halkaasi ku jiray ma baxsadeen oo ma deegaanka ma ka baxeen ama waa la qabtay ama waa la dilay intoodaba wallaahi deegaanka ciidamadii hadda duwalna waa joogeen kuwa horena waa ujoogeen haddana waa joogaan howlgalkuna sidiisa waa socdaa saacad kasta iyo wakti kasta soo afjarkii a ah, xogay wax ka dhiman yihiin maahane dagaalku maba joogsadaba eh, sidaadana dadku deegaanka iyo ciidamada milatariguba waa iskarabsanayaan eh, halkaasna howlgalka wali waa ka socdaa eh, saacadaha soo socdase waxaa laga yaabaa saacad kastoo soo socotaba inay lasoo afjari doono insha allahu fikirkaynuna saas waay deegaanka califool dheer isagana waxaa laleeyahay atmis waxay sheegtay inay iyada la wareegtay howlgal halkaasi ay ka samaysay arintaasi maxaa ka jira wallaahi admis hadda degmada mahaddaay joogtaa eh, halkaana waxaa ka howlgala cidciidka degmada mahaddaay iskuma dheeran ilaa tumay saddex kilomitr laba kilomitr isku jiraan eh, admis duqaymo iyo wixii ay uga baahan yihiin waa waa ku duqaysaa laakiin ciidanka soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ayaa si toosa ah uga howlgala halkaas halkaasna ana kaa ku sugan insha allaahuna waqtiyada soo socda waxay ummadda soomaaliyeed ku faraxdaan kasoo yiri doona waana mataqaanaa lasoo afkari doonaa nimankaas khawaariijtaha meesha ku jiro waa nabaddiid waa dad eh, mataqaanaa naftooda ahligayaala waa dad raba inay ummadda soomaaliyeedna iyaguna salfadaan iyaguna ay mataqaanaa si naftii horanimo ay u dhintaan rabo waaye marka umada soomaaliyeed oo dhammaantood ay arrintaas ku wada hayaan hadda si gooni oo hadda alqaacidada wadanka joogtay kamid yihiin marka eh, ummada soomaaliyeed oo dhan sidaasay wada midowda isaga dhicinaysaa howlgalkaana si degdega ah oo guryaha soo socda waxay rajahiina eh, saacadaha nagu soo foodlay inay soo afjari doonaan ciidamada suldaan deegaanka califool dheer yaa gacanta ku haya ma ciidamada atmisa gacanta ku haya ama ciidamada deegaanka kuwa militariga ciidamada deegaanka ee kuwa milatariga alfoldheere gacanta ku haya alfoldheere gudaha waaye waxaa la isla jira waa meel u jirta lix kilomitr iyo todoba kilomitr oo webiga iyo udhexaysa iyo mataqaanaa degmada mahadaay iyo califooldheere ariadaas dhexta ah oo juqa ku taalo howda waaye waxaa la isku hayo deegaankana waaba saldhigii mataqaanaa dadka deegaanka iyo mataqaanaa kulli dhammaantood waa degan yihiin wax burabaleynana kama jiraan oo mataqaanaa hadda oo xasarad kaxsan oo kuma jiraan calafooldhec in howlgalka ka socda deegaanka ciidciidka waa uu dheeraaday in maalin kastana saraakiish waxay sheegaan in lasoo afjaraya maxaa caqabado taagan wallaahi waa sida taqaanaba nimankan astoorahligayaal waa niman raba inay igu dhintaan oo waa niman dhul hawdada oo godad ku jira oo miinooyin iyo wax isku warwareejiyey sidaas darteed marka howlgalku si farsamaha oo qabrad ciidana ku socdaa eh, insha allahuna hadda wax weynoo sii buurano oo amba mataqaanaa inay amba fakadaan amba mataqaanaa waxyaabahaasa la ilaaliyo waayo maahane hadda eh, awood kaleetoodo hadda meesha taalo ka muuqata ma jirto ugu dambeyn maxaad ku baaqaysaa suldaan waxaan ku baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay cadowgan iska kaxiyaan dowladoodana tagaana madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeya ay taageeraan ay garab istaagaan ummadda soomaaliyeed gacma isqabsatay cadowga iska kaxiyaan aan ugu baaqaa kaasina waxauu ahaa suldaan daahir oon wax ka weydiineynay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka bari kadib markii laba garab u kala baxeen xubnihii golaha deegaanka ee soo baxay qofkii codka ee magaaladaasi doorashadii ka dhacday afar xisbi ayaa la sheegay inay ku heshiiyeen dhisidda golaha deegaanka si meesha looga saaro xisbi haysta kuraasta ugu badan ee magaalada boosaaso taasi oo abuurtay khilaafka haatan taaganba xubnaha golaha deegaanka boosaaso oo ka kooban soddon iyo saddex xubnood kana soo baxay lix xisbi ayaa noqday laba garab waxaana ay xiisadaasi dhalisay in garab xubnihii isku haystay magaaladaasi ay kala doortaan laba guddoomiye magaalada ayaa waxaa la sheegayaa in xiisadaasi sababtay doorashada labada guddoomiye ay ka taagan tahay islamarkaana laga cabsi qabo in uu ka dhaco gacanka hadal xisbiyada ugu waaweyn ee puntland ayaa isku haysta quraashta ama doorashada guddoonka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyadoon xisbidaasi ay keliyihiin xisbiga midaeye iyo sidoo kale xisbiga kaah oo uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni halka xisbiga midaeyena uu hogaamiyo asidiyaano xisbiyada kale ayaa la kala saftay labada xisbi ee markaasi ugu tunka weyn iyadoona magaaladaasi shalay ay ka dhacday doorasho iska soo horjeeda wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa guud ahaanba ka hor yimid labadii doorasho ee ka dhacday magaaladaasi waxuuna ku baaqay in xaaladda la dejiyo islamarkaana loo hogaansamo awaamiirta guddiga doorashooyinka maamulka puntland dadka siyaasiyiinta ee ku sugan magaalada deegaanada maamulka puntland ayaa walaac xoogan ka muujiyey doorashooyinkii ka dhacay magaalada boosaaso waxayna qaarkood sheegeen in khilaafkani uu hordhac u yahay doorashada madaxweynaha puntland islamarkaana laga cabsi qabo in doorashooyin waaweyn oo iska soo horjeeda ay ka dhacaan deegaanada maamulka puntland kuwaasi oo lagu dooranayo madaxda maamulka puntland muddooyinkii dambe khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta puntland ayaa cerkaas sii shareeray waxaana dadka shacabka ay walaac ka muujinayaan qaabka markaasi puntland haatan ay u socoto gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ayaan isu soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaanay buri biyaa loo kala baxay sababtoo ah dadku wuxuu u qaybsamay laba guruub hayay meediyo bidii quba waxgee laysku qaybiyey anuu hadda qaybtee ah edaangi midoolen shalbahay wakaa cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabkaas ma maqasheen warwarka waa ku soo boodeene haddaad maqli jirteen dadkaa seem watsap gruub ay ku jiraan maanta dalka waxaa ka jira laba seem watsap gruub waxayna kala yihiin shabaabka dagaalamaya iyo kuwa dagaalka ka soo horjeeda sam watsab grub ay ku jiraan ciidanka xoogga dalka iyo macawiisleyda sam watsab grub ay ku jiraan dadka dagaalka afka ku taageeraya iyo kuwa furinta tegey sam watsab grub ay ku jiraan afhayeenada shabaab ee mar kasta beenta sheega iyo kuwa dagaalka kasoo horjeeda facebookyada wax ku soo qora sam watsab grub ay ku jiraan dadka musuq sameeya iyo kuwa ku taageersan sam watsab grub ay ku jiraan beelaha la isku diraya hadda ee inta iskudirka warka aqbalaan islaynaya eh. iyo shabaabka dagaalamaya eh. sam whatsapp gruub ay ku jiraan eh. marka nin walbaa maanta gruubka uu ku jiro ha iska hubiyo war cabdikuusow qofkii jaahilka ahay hadduu jaahilkiisii iska sii ahaado qofkii wax ogayna uu aamusow shib yidhaahdo goormuu xaqu caddaanaya war maanta qof adduunka jooga oo jahli qiil ka dhigan kara ma jiro dagaalgelinta dhallinyarada iyo ciidamada xoogga kalamaan lafdhabar bay ka tahay hawsha soconaye funintana rag baa naga jira iyo boobayaal culuse haddii aanu turkigu oday ka noqonneeto waa holofe nimankii jannada sheegi jiray waa kuwa horae bal ninkii la noolan karaa hayse siinaba eh horsadkii joogsadiyo jaliil baa mahadale maxaa la jeclaa jabka war anugu soomaalida waxaan odhan lahaa ambad iyo carruur iimaan lo'oon ilaahay aqoon u afduubaney itaalkaagii mee war kalemaaney waxaa garoonka laga soo dejiyey war ma haysaane sufyaan shiikh axmed taakeeye oo waayihii dambe faafinayey afkaaro xagjirnimo ah hoolidii ku ah nabadda xasiloonida iyo dowladnimada soomaaliya sidoo kalena taageerayey khawaarijta sufyaan oo deganaa magaalada nairobi ee dalka kenya ayay hay-addanise ka soo dejisay magaalada muqdisho waxaana nabad sugidu sheegtay in dadka khawaarijta si muuqda iyo si qarsoonba ku taageera dal iyo dibad meesha ay joogaan laga soo qabanayo marka xaaladu waxay maraysaa jid jahadiidka jabay maxaan la jeclaa jabka qabsaday calanka soomaaliya oo afar iyo labaatanka saacaaya jira wuxuu naba heeyiri waa calaamad shaydaan mugaberiga haddiiba inya la soo qabta la soo xiray waa ka cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka wartaaka iyo wixii la mida haddii la soo qabanayo dawlad baynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magacdaray xasan hadda ka hor waxa uu yidhi eh. haddii aniga lay xidho eh. in adeerkay gaal aha ay soo daynaya warbo anna waxaan maqli jiray eh. sootayskaalo halhal baa loo soo hoobanahaya warnamiyow duurgadaanis downa geetaawiyaasalaari laangiyadow dugsidaaw dowladananahidareemanaado jid iyo jahadiidka jabay maxaan la jeclaa jabka waar wallaweynay taakaiyo xaasaskiisii badnaa ma la weydaari war anna wadaaddadan waxaan ka maqli jiray shibran bishibrina nimanka mataakataakaa loo soo qabanayaa meel kastoy galaan abdiraxmaane war ma haysaane gobolka midug bewlaha ku dagaalamaya khilaafkoodu wuxuu ka bilowdaa layidhi nin gaalkacay lagu qabtay oo khawaarijta ka tirsanaayo beelaha mid kamida sheegtay kadibna rag kale sii sheegay oo beelaha mid ka mida ka tirsan soo qabashadoodii bay fidnadu ka dhalataana layidhi marka eelka dariskaao isdilaya waxaan kula talin lahaa dagaal bannaan maanta midka shabaabaa ka jira aakhira iyo adduunna kaasaa faa'iida leh tan sokeeyaha dhex waxaan cayr iyo cadaab ahayn laga faa'iidi maayo qorahana soomaaliya ugu soo daasho waxba kuma dhimana war mahmahma ii baa ayaa waxaa la yidhi haddaad aragto gabsas iyo mas isdilaya gariiraa geedka u saaran marka beelahan soomaaliyeed ee isdilaya dagaal waa ka soo daaleenoo dani uguma jirtee dad kalaa ka dambeeyo fidnada war waxaan maqli jiray abwaanguur oo dhahaya wiilashan isdilaye dilayaashu diraane ma kuwaasuu ka hadlaayay buwa iskudiloo ka dhex qaraaba maqal waaryaa tan oo kala arkay war kalemaanay war ma haysiine bu'aala lagu dhalmadayaa la yidhi cirkana looga soo dhacay weliba hal meel looguma simine saddex rumood oo mid xero tababare ahayd midna ahayd xaruntii maamulka iyo saldhiga ay ku shirayeenoo buundada bu'aala u dhow intaba dhulka lala simay meydadkii dhaawacyadana waa la kala garan waayaa la layidhi maadaama wejigii iskaga ekaayeen war intaasoo dhanba waxaa ka daranaa la yidhi iyagiyaa dhexdooda kala shakiyo oo isxirxiraya waxayna leeyihiin nimankaanna soo shiishay cidda soo hogaamisaa la rabaa oo ka dambaysay hadda caana jiilaal waxaa la yidhi cambaxan u filay waar khawaariijta hirshabeeliya galmudug toogta godad bay galaan waa tan la yidhi kuwa bu'aale maxaa guryaha dejiye heshiiyey bow gobolkaba iyaga xukuma warjeebada shabaab waa jiraan madax ku joogtaa miyaan laydan odhan war laftaadu miyaadan maqal waka cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabka war kalemaanay warmaysiine qarxii turkiga ka dhacay oo labadii qof oo fulisa midna isqarxiyo midna la toogtay dowladda turkigu waxay u soo xidheen sagaal boqoloo qof dhammaantoodna waa la baaraya la yidhi marka annaga kii isqarxinaya haddii laga hortago kalema sii baarnay see wax u jiraan ubbow ah, ka isqaxinaya ma sagaal boqol baa la socota war waxaa layidhi turkiga dadka qaraxa ka geystay saddex boqoloo kilomitir baa lala socday dhaqdhaqaaqooda iyo hadba tilaabtay qaadayaan magaaladana waxay ku soo goleena layidhi baabuur nin dhakhtar oo ay dileen ay ka soo dhaceen marka iyagoo la og yahay meel kastooy soo marayaan oo diyaar loo yahay beledka soo galeen baa layidhi marka ma taasaan ahayn in cid kastoo fiirisay cid kastoo wax ka iibisay cid kastoo baasta siisay cid kastoo ay waceen cid kastoo shaah ka gateen miyaanay ahayn in la baaro war nimanka dhakhtarka soo dilay kadibna naftooda dilay rabay dadka kale inay sii dilaan filinka ay jilayeena waa noocee warjilayaashaas iyagoo badan bay inoo joogaane filinkoodana horor baa leedaha malaahurdaad ka soo kacdaye wakaa cadowgii jabe maxaa la jalaa jabka aryaadhaha qawaadhijta xadulayaabasiin hadday jabeen kuwii la soo jiri jira wadajeeba hadday jaabeen kuwii la soo jiri jira wadajeeba hadday jaabeen war kalemaana war mahaysaana waxaa layidhi laba ninbaa hadda kahor waxay isku feeroona isku garaaceen gabadha layle layidha aniga i jeceshahay aniga i jeceshahay markii si loo kala celiyo oo loo kala maareeyo la garan waayo lagu rafaaday ayaa gartoodii si dhab ah loo galay kadibna waxaa layidhi gabadhii baa loo tegayaahoo idinkala saaraysa bal ninka labadiinna ay jeceshahay kii ay u markhaati furtaana garta u dhacaysaa kadibna layle markii loo tegoo nimanka wejiyadeeda la tusay waxay tidhi weligay midkoodna ma arag filinna kama daawan war masalxaday dirsay war hadda gabar aan jeclay ninka yidhi waa jecesha nin kale kula diriray kaasaa dembiilaa hortan waxuu ugu feeraa kiya jeclahay maaqarsada wixiisa war waraf iyo shimbiro war iskuma hayaan war warka ma sugtiina waa falantiina waxaa laydin yidhi gabadhu midkoodna nimanka ma aysan aqoone ah. waxaan ula jeedaao taa ka sii daran nimanka shabaab la yidhaa diinta ay darteed noo laynayaano maalin walba noogu dilayaan iyaga iyo diintu warba iskuma hayaanoo aqoon xutaa iskuma leh aryaadhaha samigay cabdullana waxau yidhi how nindhilqeegogo shuu dhex yaal dhaaf tahay huurda eh. nin dhilqaya googoshuu dhex yaal eh. waa dhaaftahay huurdo dhedhenkeed war cabdulow shabaabkii mudugaan ka soo raxdaynay eh. meel cidlaa aadi maayaan ha laysku badnaado war shabaabka gobollada laga soo didsho garanwaaga dhabtaaood maqasheenba waa isaga ha layska fiirsho warba weynta garka xigteen bay wada qayilahayaan baa la yidhi waaryaaraheen aaminta aaminta naftoorad bay kugu aaminta maydan maqal warina godaan hadda koor wuxuu yidhi fallaartaan cirka u ganay nin walba u filo marka shabaabka carrada laga soo firdhiyey nin walba iska fiiriyo waa sidaas oo kale war kalamaanay war mahaydanamadawiine lafta gareen shalaytii baydhowlah kadhow ayay haytay salaliyaable weliba ulhaayga kiidanow hadhow ee eh, ulhaayka kiidanoo hadhoaaw yadlahaayeen usiina jirjirkaajiyey waliba eray dhuulku koonfur galbeed hagta hureeye war mafiiruu ku xoraynaya mase waa layskala gudbay war aanal walmooshiidi fiiriyowshileedii waqmayku fugsa oo dhegansay warka geeghe dhuusamareeba dig keeri wujigi la maadna tiile araayahati madawiinaga waliba seeday baydhowo ee eh, madawiinow haniidaaytii ile araayoonay daawu kale lay weedada magorada waan waaryaara wallaweynay madaxweyne muuse bixi marna maanu dhuusamareeb imanayn ma lafta gareen baa aqoonsaday war cumar cabdiriij laba jeer raiisul wasaare inaan soomaaliya noqdaniyo warwar mahaysaane nimanyow hadda ka hor nin caraboo lunsana wuxuu tegey caliyaalo war ma khawaarijtoo ka mid ahay madoon la soo cariday war macdan buu baadhay war intaasba ma ahana ninkiioo rafaadsanoo oomana wuxuu caliyaalo ugu yimid nin oday ah. wuxuuna ku yidhi hal cindaka shayun min almaa adeer wax biyaha ii sheeg laakiin ninkii odaga ahaay oo afkiisa garan waaya wuxuu ugu jawaabay gabay wuxuuna yidhi cindag iyo calayg laguma oga ceelkan caliyaalo calaa maa taquul waa wuxuu caynkan ku galay marka mawaariijta soogalotiga ah isaaf garan weynaye calaamaad taquulkooda kula laabteen meeshay ka yimideen war madaxweyne xasan sheekh hadda ka hor wuxuu yidhi dhulkan subayr iyo cabdalla iyo mansuur iyo xamdaan male leh ee jaamac iyo geelle iyo abshiraa leh eedinandan kutabireed war abtidoon iyo faarax iyo dhiblaawo xaggeed ku ilowday war dhuxul iyo qowdhan xaggee ku ilaaweyn war hurreeya sugulle xaggee ku ilowday war dhammaanta ururka ayagaa lahu madaxweynuhu yidhi waa kaa cadowgii jabeen maxaa jeclaa jabka fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo